الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هدي لقصو الشيكي محاضراتي هراء بحي مسؤولية الكلمة وتيها دا قدام بيسيئة iyo dowr almaraakiz alislaamiya fi dacwa fi lgarb dowrka ay ku leeyihiin xarumaha islaamiga ah baaqa diineed iyo baahintiisa labada muxaadaro oo horay u baxday tanuna waxay noqon doontaa mid iyadu markaa dhammaystirta ama wax ku sii siyaadisa wa ilaa mawaadiicda xoogooda waxaa lagaga soo hadlay meelaha aanu hadda aanu tilmaannay ikhwani wa akhawaatii waxaanu joognaa waddan ka mida waddamada reer galbeedka waxaanu ka hadlaynaa waa dacwada iyo sida dadkanala degan iyo kuwa innaga ah loogu baaqi lahaa diinka ilaahay waxaan shaki ku jirin in tadafuqan aan la qiyaasi karin ama acdaadan tirada badan ee soomaalida ah in labaatankii sane ee ugu dambaysay uun baanu xoogga saari karnaa biidni illaahi subxaanah wa tacaala waxaa la sheegaa tirikoobyadii ugu dambeeyey ee ah dadka muslimiinta ah ee soo galay waddamada reer galbeedka inay kor u dhaafayaan ilaa iyo soddon milyan waa tirikoobyadii ay tilmaameen soomaali waxaa la sheegaa marka aanu ictimaadna tirikoobkii ugu dambeeyey in saddex boqol iyo afartan iyo lix kun siddeed boqol iyo konton iyo siddeed baa la sheegaa qof oo soomaaliya oo waddamada reer galbeedka markaa degan dabcan tirakoobkan aan sheegayo kuma jiro dadka wiigga hadda lasoo dhaafa isdhiibay iyo kuwa lasoo xambaari doono soo socda wiigga soo socda tirakoobku wuxuu ku salaysan yahay oo keliya inta hadda aanu hayno waa cadad runtii ku dhow eh, nis milyan ku dhow waa markaan ku salayna keliya xagga yurub oo aynaan aadin baan ula jeedaa xagga ay america iyo meelaha iyadoo ha tirsanin waxaan ku salayna un keliya meeshan anoo markaa ictimaadaya kafala magazin iyo waxay markaa tilmaameen qodobada dacwada xoogga aan saari doono waxa ay ku soo urursami doonaan afar qodob qodobka ugu horreeya wuxuu noqon doonaa in camalka kan dacawiga ah uu bilaabanayo qofka markuu yidhaahdo muslim baanah qodobka labaad in shaqadan dacawiga ah iyadu ay tahay mid qofka ilaa uu ka dhinto daba taagnaan doonta oo aan ku ekayn un keliya waqti go-an iyo marxalo go-an qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa mas-uuliyadan dacawiga aanu ka hadlaynaayey ma aha mid iyadu loogu talagalay dad gaara ama culummo gaara ama lijaan gaara ay tahay mas-uuliyad hadihi alumma qodobka kale aan ku soo koobi doono ama ku soo gabagabayn doono wuxuu noqon doonaa haddii ilaahayna waafajiyo in dacwa la gudanaya marka la yidhaahdo in adwaarta dacawiga ah oo ay dadka u qumayaan inay tahay adwaar muwasaca bimacnaa qof walba meel baa kaga beegan qof walbana kaalin gaara ayuu leeyahay biidn illaahi subxaana wa tacaala waxaan rabaa marka anoo ku hormaraya qodobkii koowaad ee ahamiyaddiisa markaa lahaa ee ah alcamal addacwi qariinu lintima qofka markuu leeyahay dacwaan u shaqaynayaa dacwadaas waxay bilaabanaysaa maalinka uu yidhaahdo laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah qofka marka wuxuu noqonayaa qof askariya wuxuu noqonayaa nin recruiting lagu sameeyey nin how la siiyey buu noqonaya mas uuliyada markiiba saaran bal in yar aanu milicsanno taariikh wasiirat asaxbi alkiraam dadkii saxaabada ahaa siiradooda marka la milicsado waxaad arkaysaa nin baa imanaya nebiga sala allahu calayh wasalam markuu shahaadada u qabto oo shahaadateynka markuu ku dhawaaqo ninka markiiba isagoo meesha taagan wuxuu isku rogaya daaciye ma lahan yaa rasuul allah waxaan u baahanahay masaa'ishii aad ii sheegtay iyo kelimatu tawxiid in aan soo dul fadhiisto koorsooyin aan qaato oo aan soo fahmo markay iga soo daadegto kadib oo aan muddo soo qaato oo kutubta akhristo oo fiqiga markaabaan gudbinayaa ma laha lakiin bimujarad maa yasmac ilkelim miaal ahaan markaad soo qaadatid atufayl ibn camran addowsiy oo ahaa nin isagu gabyaa ah macruuf fii wasat haadihi ashariixa nin gabayga lagu yiqiin buu ahaa kadib waxaa lagu sheekeeyey oo la yidhi war haddii aad hor fariisatid moxamed waa nin saaxir ah waxay u badan tahay markiiba inuu falaanfulkiisa markuu kugu aqriyo uu maanka kaa dooriyo waxay u badan tahay in si sahlan uu kuu duufsado warniyu ha dhegaysan adufayl ibni camr adowsi wuxuu yidhi waan soo baxay iyadoo laba suufa dhagaha aan soo gashtay kadibna waxaan iska ilaalinayay buu yidhi in aan la hadla moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh anoo aaminsan brograamka aniga lagu barmajeeyey oo ah war ha dhegaysan ninka kadib aan isweydiiyey buu yidhi markii as'iladu ay igu badatay oo dad fara badan ay la kulmeen ba waxaan isweydiiyey war waxaa tahay nin caaqila gabyaa ah aftahana kala saari oo kelimada carabiga meesha ay dhacayso waxa ay tahay iyo waxay wadaranayso ma aha inuu nin kasta wuxuu doono uu kugu shubto bal dhegahaaga marunuu for maxamed kadib nebigaan soo harfadhiisa buu yiri wuxuu nebiga sala allahu caleyh wasalam markiiba qur-aan buu igala dul dhacay caadada nebiga sala allahu caleyh wasalam qofka intuusan kelimadda u sheegin aayado qur-aanuba ku dul aqrin jiray aayadahaasu markiiba waxay furayeen qofka qalbigiisa culayska dhagaha saaran baa markiiba baxaya markiiba waxaa isoo galay buu yidhi dabacsanaan aan weligay aanan isku arkin iyo iyadoo aan dareemay maadaama aan ahay nin luqada carabiga aad iyo aad ugaga dhaadhacsan tahay waxaan dareemay buu yidhi hadalkan uu nebi moxamed sala allahu calayh wasalam uu leeyahay inuusan la midayn hadalladii lagu raggii gabi jiray dixdii aan dusha ka xifdisnaa maaha wixii muntadayaadkii aanu ka sheegi jirnay maaha hadalladii meelaha aanu ka sheegi jirnaa maaha laakiin waa arrin ka duwan buu yidhi markiiba nebiga sala allahu calayh wasalam islaamkuu ii soo bandhigay buu yidhi ilaahay subxaanah wa tacalana wuu waafajiyey buu yidhi adufayl ibni camrin addawsiyi mar kelimaddii uu aqbalay ee uu dhagaystay yidhi laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah markii uu aqbalay buu wuxuu yidhi yaa rasuul allah ina dawsan qad fashaa fiihim الzinaa dadka aan ka dhasho reer dowsa oo aan gadaal kaga soo tegay waa dad zinada iska banaystay dad diin leh maaha dad wax u kala saaran yihiin maaha rabbo rasuul allow ii dir aan wax u soo sheegay arag inta ka soo wareegtay laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah marka uu leeyahay atufayl ibn camran addowsiy iyo marka uu leeyahay ii dadkayga aan wax u soo sheegay atufayl ibn camran addowsiy markiibuu codsaday kadib nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi dhaqaaqa oo gaarsii haddana wuxuu yidhi yaa rasuul allah waxaan ka baqayaa inaysan waxba iga dhegaysan marka waxaad ii samaysaa wax astayn kara calaamad ii noqon kara inaan ahay nin xaq hambaarsan kadib buu nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi nuur baa ilaahi subxaana wa tacala ilah buu u baryey nuur baa ilahi wejigiisa saaray kadib wuxuu yidhi yaa rasuul allah waxaan ka baqayaa nuurka kan wejigay ka baxaya inay u fahmaan inaan nin baras qaba aan ahay oo wax kale cudur inay ii fahmaan baa ka baqaya rasuul allahu taa haddii la wareejin lahaa oo wacnaan lahayd kadib baa allah subxaana wa baa u baryay nuurkii wejigu ka soo gudbo ushiisu marka u soo wareega marka usha uu watay amaba suunka uu watay ee markaa daabadiisa ugu talagalay inuu markaa ku kacsado ayuu marka watay dadkiibuu u tegey diinku ugu baaqay waqti buu runtii ku bixiyey dabcan ma sahlana in adoo nin keliya ah takyiir markiiba aad u barartid ma sahlana iyadoo ilaahay subxana wa tacala towfiiqda uu wato oo nebiga sala allahu aleyh wasalam marka la soo diray uu leeyahay wasat amwaaj mutalaatim min alafkaar wal waaladyajiliyaad uu soo galay aljaziira alcarabiya intaasoo diimo ah intaasoo fakar iyadoo ay yaaleen nebiga sal u babadhigay tufayl ibn camr dowsiya nebiga sal l sl buu kaga dayday dadkii markuu wax u sheegay uu ku qofay diinkii iyo intuu ka fahamsanaa nin ilaahay subxaana wa tacaala hadalka barayna wuu ahaa sheega oo kelimad waa la soo dhegaysan waya kadib isagoo ganmaya ayuu nebiga sal lla ly sl dib ugu soo laabta wuxu yidhi yaa rasuula allah reer dows kafaruu billaah ilahay bay ku gaaloobeen dad ay diin gelaysa maaha wax kasta ku dul aqriyey khayrka u sheegay wanaag u sheegay daddii dhegaysanaya maaha yaa rasuul allah habaar kala duldhac buu yidhi ilaahay huf ha u keenay iyagoo dhanba laakiin nebiga sala allahu calayhi wasalam hada araxiim walaalika diinteenna waxaanu ku ognahay intaanan cilmiga laga hadlin bay raxmaddu ka hadashay walidalika waxaan siin aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min ladunna cilman raxmadda ayaa horaysa ninka daaciga ah ee diinka dadka u xambaaraya inuu markiiba raxmadda uu hormariyo kadib cilmiga baa xiga kadib nebiga sala allahu caleyh wasalam markaasuu wuxuu yidhi allaahuma hdi dawsan wati bihim muslimiin rabbow hanuuni reer dows iyagoo muslimiinana meeshan keen nebiga sala allahu caleyh wasalam dowrka saarnaa waa maxay inuu u duceeyo waa tan taariikhdu ay xiganayso muddo markii ay ka soo wareegtay waa tii ilaahay subxaana wa tacala hanuun uu ku arsuqay laakiin atufayl ibni camar adowsiyi muxuu sameeyey mas uuliyaddiibuu gutay ma aanu fadhiisanoo ma dhihin waxaan u baahanaa muddo ilaa intaasoo shay iga daadegaan horta cishiriin sana aan fariisto maya afar sano aan fariisto maaha laakiin kelimadda markuu fahmo u dhaqaaqay dib waxaad ugu laabataa marka inta macluumaada ee taraakumiga leh ee qof kastoo inaga nagmida meeshan uu fadhiyo keliya maalmahan hadda lasoo dhaafay waxa diinoo culimmadu ay nagu qufayeen iyo waxaa kelimadoo saa isaga daba dhacay oo tatraa ahayd ma laga yaabaa maalin uun inaad markaa meel marin doontid waana mas-uuliyad muhiima ah. maxaa yeele waxaanu tilmaannay acdaad tiro badan oo ay isugu jiraan dad fara badanoo walaalaheen muslimiinta ah oo diinba aan la iman soomaali baaba la qaataye nin isagoo safiina salaad soo aqrisuu meesha yimid soomaali baa la qaataye gabadha iyadoo hagabayba soo degtay soomaali baa la qaataye waxaa laga yaabaa nin tukanayo salaadda u kala baxsanta inu yimid lakiin waxaa jira walaalaheen xagga ay kosovo iyo meelaha kala duwan ka yimid diinba ma hayaan intaasoo dhan mas-uuliyad baa naga saaran haddii ninka soomaaliga ah uu u muuqdo maanta nin isagu il u noqon kara ee hagi kara dadka muslimiinta ah maadaama wax badan uu dhaamo waadna aragteen meelahaad ka wada shaqaysaan kallajkaad aragteen jaamacaadka la wada dhigtaad aragteen dad waxaa laga yaabaa salaad kasta oo soo gashay inaanay u istaagin ma laga yaabaa ninka soomaaliga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu makaniye hada taxsiil alcilmi wain kaan da'iila intuu doona halla ekaada eh inuu mas-uuliyadda marka gudan karo aan milicsanno xagga ay abudar abudar alkhafaari maruu iska sheekaynaya wuxuu leeyahay kuntu rubca alislaam waxa isoo maray waqti aan ahaa islaamka marka afar dalool loo qaybiyo dadka soo islaamay mid baan ahaa bu bimacnaa ninka afaraad baan ahaa buu rabaa inuu yidhahdo ninka afaraad waxay leeyihin mu'arikhiinta haddii nin saxaabiya ah uu ku yidhahdo ninka afaraad iyo ninka saddexaad dabcan waxaa jiray cadad fara badan jiray xagga iyo hijrooday baa jiray ee aaday iyo xagga iyo adiis aaday meeshii alxabasha aaday marka waxaa laga yaabaa inta uu inta maka joogtay intuu isaga ogyihu ka hadlay abu dar alhafaari waxay ahaataba wuxuu yimid waqti tactiim iclaamiya uu jiro oo ah ay aad iyo aad u adag tahay in kelimadda diineed ay faafto baaqa diineed inuu baaha ay adag tahay waxay ahayd waqti la dhihi ashun ku addin baa lagu jiray way adkayd kelimadda in la sheego waxay ahayd waqti quraysh muntadayaadka iyo nawaadida isugu yimaadaan ay adkeed wax diina in la maqlo waxaa jiray hal diina oo dowlo ahaan iyo dad ahaan loo ictiraafsanaa oo diinka diinkaa kontanka aaliha boqolka aaliha meel ay arbaab ay ka yihiin allaata waalcuza wamanaata ahaaliata اlukhra meel ay arbaab ay ka yihiin asnaamta tirada badan laakiin abudar alkhafaari markuu nebiga sal lla ly slm soo har diinkana u aqbalay baa nebiga sal ly slm la teliyay wuxuu yidhi niyahu ree khafaar baa tahay dadka aad ka dhalatana meeshan way ku yaryihiin welina waxaad mooddaa inaynaan ka dhammaan marxaladii iyadu ahayd ee shunku-adinka waxay u badan tahay maanta haddii yaa abaadar aad tidhaahdid diintan wax ka sheegayaa in markaa adiga lagu soo aado lagu soo abbaaro oo maadaama dad kuu soo gurman kara hiil ah meeshii aanay joogin kac oo dhaqaaqoo aad meesha aad ka mirar khafaar aad markaad maqashid maxamed baa xoogaystay dadka ku daba fayshan baad batay markaad maqashay diinkii wuu baahay wuu xoogaysay markaad maqashay dib igu soo ragaal celiyo meeshaasoon ka wada wadi doonaa buu yidhi abu dar alkhafaari nabiga sala allah aleyh wasalam taluu u soo jeediyey laakiin laa yacnii dalik umausan arkin abu dar alkhafaari mas'aladu inay tahay masala diinka ilaahay ka aamus wuxuus yidhi war islaamka maxaad u qaban kartaa meel un ka bilow wuxuu yidhi maanta waxaan u qaban karaa kasr alxaajiz aliclaami almuxiiط bihadihi اdacwa waxaa saaran xaajiz teed baa saaran dabool baa saaran dacwadan ma faafi karta maxaan samayn karaa waxaan samayn karaa cala islaamka waxaan awood u leeyahay in aan dadkan maa undira aaba'ahum wahum haafiluun weligood diin aanan maqlinoo dhoohan cala alaqal kelimadda inaan dhagahooda marka un soo rido bas uun keliya kadib meeshii ay isugu imanayeen buu aaday waa qisa macruufa bukhaari uu warinayo abu dan alkhafaari nin wuxuu ahaa carabkiisa iyo qalbigiisu isleeyihiin markiiba kelimatu laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah meesha ay fadhiyeen buu ka yidhi kelimad aan la maqlin markay nebiga sal l sl iyagoo dacwa u yimideen waxay yidhaheen ma samicnaa bi hada fii aabaa'ina l weligeen maynaan maqlin in hada ila ikhtilaaq waxaan adaa wata waa been abuur adigu samaysay waa taynay lahaayeen kelimadda markay maqleen iyagoo aan isweydiin meel kale aanay ka bilaabeen bay xagga iyo xagga intay kaga yimideen bay lugtuu qaaday iyo xubintuu qaadaba marmarkaa waxay isku dayeen inay garaacaan waxay leeyihiin almu'arikhuun walowla allah uma tadakhulu alcabaas haddii ilaahay subxaana wa tacala towfiiqdiisa aanay dir lahayn ilcabaas oo ay leeyihiin kaana yaktumu iimaana xiinaha waqtiga mu'min buu ahaa laakiin wuu qarsanayay hadduusan ka celiyeen waxay u badnaan lahayd abu dar alkhafaari meesha inuu ku geeriyooday sida loo garaacayo dhan abudar hafaari intuu dharkiisa xirtay uu boorka iska jafjafay muusan dhihin alxamdulilah mar haddii ilaah i badbaadiyey idhaqaaji labaad buu wuxuu yidhi allah leh meeshan waa meel aad iyo aad u fiican haddiiba ilaahay dartii lagu garaacay thani aaniyom rad calayhim wuu ku soo laabta haddana haddana intiioo kalea la mariyey aaliyom wuu soo laabta haddana intii la mariyey intaba ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku bixinayey alcabaas walidaalika waxay leeyihiin alcabaas markuu la hadlayay dadka kan wuxuu kala hadlayay mantiq iqtisaadi iyagu fahmi karaan maxaa leh ninka qof walbaba waxbuu fahmi karaa nimankan aanu la degannahay markaad ka hadashid ideolojiyaadkooda wax ku salaysan markaad islaamka qadimaysa inay ka aqbalaan bay u badan tahay nimanka wuxuu kala hadlay waxay fahmi karaan wuxuu yidhi war qurayshay soo ma ogidin inaad tihiin dad iyagu baacmushtara inaad tihiin dad idinku baacmushtara inaad tihiin haa ruudka baacmushtarka markaad diraysaan kaarafaanadiinna iyo aad rabtaan inaad beecmushtara tagtaan waxaad maraysaan ree khafaar meeshaasaa marin iyo waddo idiin ah soo ka baqi maysaan meesha in baroosimaha laidiin dhigto oo xagga isbaara laidiin dhigto ree khafaarna idingumaadaan inbaabiyaan idinkoo dhan lugta idinku dhuftaan maxaad ninka kan u dilaysaan way ka istaageen maxaa yeele waa mandiq uu fahmi karo ninka kan gaalka ah waa mandiq uu fahmi karo ninka kan qurashiga ah. walidaalika mandiqan haddaan in yar mawduuca ka baxoan dul istaago haddii aanu rabno dadkeenan meesha degan dacwadan in aannu la hinqanno ibaaqan diineed inuu barjaalaha dhan u camimo haddaan u baahanna haddaan rabno in diinkan ilaahay sida rasmi aan ugu turjunno waa inaanu ka baxno dadkeenan meesha degan gaar ahaan bulshadeenna soomaaliyeed mustawaha maanta aannu taagannahay ee marginalisiga ah ee downtrodenka ah oo ah in dad dusha looga socdo aan nahay waa inaan meesha ka kacno waa in dhaqaalaheenna iyo waxbarashadeenna ay noqdaan kuwo iuu kobcay ee kor tegay marka meesha aanu gaarnan la dhegaysanaya dhowr jeer waxaan mitaal usoo qaatay xaggan iyo waddankan switzerland waxaa la dariisa faransa faransaad ogtihiin waxaa mamnuuca oo reeban xijaabka in la gashto weji daboolkaa la diiday xijaabkii baa tusaale ay saaran tahay garabka waxaa ku haya waddankan switzerland baa garabka ku haya dabcan waxay ahayd marka switzerland waxaa yimaada acdaad aad i aad u tiro badan oo dadka khaliijiyiinta carabta usoo siyaxa taga turism u yimaada waxay ahayd maadaama labadan ay garabka isku hayaan marka saa laysaga dhex goosheena viise iyo baasboor aan loo baahnayn waxay ahayd iyaguna inay irdaha xirtaan oo yidhaahdaan dumarkan khaliijiyaadka meeshan noo imanaya dumarkan carabta meeshan siyaxada u imanaya mid weji daboolan iyo mid hagoogan ma arkan inay yidhaahdaan kadib jornaaladu waxay kusoo qoreen waxay yidhahan annaga iyo dadkan waxaa naga dhexeeya beec mushtar maadaama intaasoo milyan ay meeshan ay soo gelinayaan intaasoo kumaan kun meeshan ay soo gelinaan lacagaha tirad badan maadaama ay keenayaan midii iyadu isdaboolaysa iyo midii ishagoganaysa iyo middii weji daboolanaysa iyaday u taalaa bay yidhahdeen bimacanaa ninkan wuxuu fahmi karaa mantiq dhaqaale ninka soomaaliga ah, marka uu yahay nin steeriskiisa xagga dhaqaalaha aad iyo aad u sarreeya dad shaqaysta ee waddankii wax ka noqday markaanu nahay dad wax bartay ee shahaadooyinka kualfikooshiga sareeya markaanu nahay dad la tilmaansan kara markaanu nahay wax nagu soo degdegi kara markaa ma laakiin marka la leeyahay yaa ugu liita waddamadan scandinavianka lasoo qabto dadkan iyagu markaa meelaha taagtaagan aan guryaha aanan haysan kadibna soomaaliya baa xigta marka la leeyahay intaad meesha taagantaha adiga iyo diinkaaga iyo waxaad wadid wax dhegaysanaya markaa ma laha idan alcabaas markuu la hadlay abudar alkhafaari dadkii garaacayay wuxuu yidhi war ninka kan reer khafaar buu ka soo jeedaa idinkana haddaad tihiin qoraysh beecmushta ba idinkaga dhegtay waxay u badanta tahay haddaad ninka kan aad meesha ku dishaan inaydan badbaadinoo beemushtarki inaydan u badbaadin warrinkan kaga istaaga abudar alkhafaari hawshaabuu gutay laakiin waxaad iweydiiyey muddada ka wareegtay min islaami abi dar alkhafaari intay ahayd waa muddo aad iyo u yar inkastoo wadaadku shalay idin lahaa waxaa arrinkaa uu muujinaya ninka carabka ah maadaama ilaahay subxaana wa tacaala si saliiqaa u baray kelima luqada carabiga la ilaha illa allah meesha aniga adiga aan u baahannahay maanta dhan in laynoo taxo shuruuddeeda iyo tiirarka ay isku taagta iyo buriyaasheeda waxa ay tahay isaga uma baahnayn maxay ninka carabka uma baahnayn ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisuu hor fadhiisay kelimaddu meel nuur badan bay ka soo baxday iyadoo meesheeday leedahay mubaraadkeeda loo raadiyo laakiin meeshaas waxaan tilmaamaynaa in uu markaa mas-uuliyaddii ilaahay wa tacala marka u gutay idan waxaan leenahay wadiifat lcumar markaan leenahay meel keliya markaa kuma istaagsana waxaan dib u laabanaynaa abu abudar alkhafaari intaa kuma istaagin kadib wuu dhaqaaqay dacwadii wuxuu la hadlay hooyadii uu yeeray walaalkiibuu la hadlay reerkii oo dhan buu la hadlay ninka wuxuu ka dhashay reer khafaar khafaar oo dhan markay islaameen bu haddana kuwa isagu marka ina adeeradii ah ilma adeeradiibuu la hadlay oo reer aslama reer aslam waxay yidhaahdeen horta in yar aan u kaadinay markay maqleen reer khafaar oo dhan baa islaama waxay yidhahdeen ilma adeeradeen meesh waxa ay qaateen iyo waxay diin ka dhigteen inaga meelaan ugaga laabana ma lahan waanu qaadanayna hal mar baa waxaa la sheegay abu abudar isagoo hoggaaminaya reerka uu ka dhashay iyo kuwa kale ee markaa xigtadiisaa ilma adeeradiia isagoo hogaaminaya buu nebiga sala allahu caleyh wasalam u keenay oo hooyadiibuu u sheegay oo walaalkiibuu u sheegay dadko dhan buu u sheegay waa hal nin oo taqyiir markaa bedeli samayn kara ka waran dadkan meesha jooga tiradanna intaan aan la egnahay weli ma ku fakertay maalin uun meeshan baad deganta inaad deganaatidna waa khalad culimmadu waxay isku waafaqeen si kastaba naska wadaad walbaa meeshuu doon ha u qalloociye laakiin waxaa laysku waafaqa xadiid rasuul baa meesha taagan inaysan bannaanayn meelaha aanu joogna inaanu joogna inaysan bannaanayn laa yataraa'a naarahuma waa xadiid labadooda dab isma arki karaanoo iskuma hor bilqan karaan nebiga sal lla ly slm isagaa yidhi waa xadiid meeshiisa leh waxay yidhahan culimmada marka legitimacy si loo helo sharciye si loogu helo joogitaankeenna waxay suurtogeli kartaa un keliya qofka marka dhowr arrimood laga helo yani walidaalika culimada waxay yidhahdeen haddaad waxbarasho u timid iyo haddii aad caafimaad u timid unbaa la sheegay sideen marka niyadeena aan u bedeli karnaa tadiidi niya loo baahanya dacwo niyayso waxaad tirahdaa intaan meeshan aan joogo cala aqal nin soomaaliya ama nin muslima salaadu si ugaga kala taal baan u saxayaa dheh ninkan dariskayga swedishka kan norwijiga kan danishka kanwax u sheegayaa dheh buugag baan qaybinayaa dheh si markaa joogitaankaaga u sharciyaysnaado laakiin haddii waa la joogaaye oo dadkuna way joogi jireen waan joogayn ujeeddadeennana ay tahay uun keliya taxsiil dhaqaalaha keliya haddaanu ka fakarno joogitaankeenna uu khaldan yahay haddaba ogaada yacnii duruuftaana badday iyo waa la soo qaxay iyo hayna qixinina meelaan aadnama lahan iyo wadaaddoy brograam nooma haysaan xaggana idinkaa kow nooga siinay intana idinkaa noo taagan un hadhihiina ah waxaan u baahan nahay waad joogi kartaa laakiin sharciye maxaan ku sharciyeyn karaa aanoo dacwo niyeysta qofka markuu dacwo u wadana insha allah howshiis way soconaysaa biidn illaahi subxaanahu wa tacaala waxaanu haynaa marka hunaa marka markaad fahamtay waxaan leenaha haddana haadihi dacwa ma waxay ku eg tahay marxala cumariya muaqata ma waqti gaaray leedahay maya waa intaad noosha kontraktigan ilaahay aad la gashay mid dhammaanaya maaha maxaa yeeley aayaadkii laynoo aqrinayay inanka ka hor baa waxay ahaayeen kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas khayriyadan ummaddan lagu sifeeyey ee layidhi way khayr badan tahay khayryadu maaha iyadu mid markaa munfaka ah oo meel u baxaysa maaha way ku daba taaganta khayryadaana waa mid iyadu mulaasiqa oo aanan kaa fogaanayn khayryadaa waxay soconaysaa intaad jirtid oo aad joogtid laakiin waa inaad shardigii dacwiga marka la timaad waa wadiifat lcumar arag in yar aanu milicsanno nebiyulahi nuux alayhi salaam oo aan in yar soo dil istaagnay taarikh nololeedkiisii markii aanu ku furfurana muxaadaradii yaa bunayarka macana nabiyulahi nuux alayhi salaam ilahay qur-aanku wuxuu ku leeyahy falabitha fiihim alfa sanatin ilaa hamsiina caama kun sanoo konton ay dhiman tahay buu dadka hor taagnaa intaa arag marka jadwalkiisa arag timetableka nebiyulaahi nuux u laabo dacawtu qowmii leylan wa nahaara timetablkiisu waa kan habeen iyo maalin baa hortaagnaa dib waxaad ugu laabataa waxa uu adeegsanayay inii dacawtuhum jihaara waan markaan u yeerayay kor baan ugu dhigay waaclantu lahum asrartu lahum israara hoosna waan ugu dhigay natiijada ka soo baxday isagaa ka warramaya wuxuu le yaa rab meeshii wax iga dhegaysan lahaayeen waa kan intay faraha dhagaha gashteen bay iga kala yaceen nebiyullaahi nuux calayhi salaam muddadaa markuu taagnaa oo weliba xitaa markii intuu nafta u yaabay laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ilaahay oo nin kaafiro meel degan dhulka ha kaga tegin oo la leeyahay inuu dhaha ma ahayn kelimadda iyada intaa buu soo taagnaa ma ustaajin bimacnaa wadiifat lcumr wey idan dacwadan maalinka aad fahamtay kelimatu laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu اllah iyo waxa ay ka kooban tahay iyo qodobada isaga tagto iyo maxaa burin kara marka kelimadda ay kaa dhaadhacdo maalinka aad fahamtay salaad sida loo tukado iyo soon wuxuu yahay waxa laga baahan yahay laga bilaaba ilo qofka uu ka dhinto dacwadu way soconaysaa dacwada maaha muddaan usoo shaqaynay kadibna hadda in yar business bal in yar aan ku wareegno marka muddaan soo shaqaynay bal qitaacii siyaasiga in yar aan milicsano may muddan soo shaqaynay waa la daalay oo intaasaa la soo waday wadaadad waxaad ka maqlaysaa hadda labaatan sano buu mutamarka socda marka waxaa la gaara waqtigii la nasan lahaabaa dadku u dhigay yani waqtigii la nasan lahaa ma dacwadu waa marka karaarku ay geli lahayd waa mee hadda shee la raha ay qabsan lahayd waa meeshii hadda la sii badin lahaa maxaa yeele imaartan aad arkaysaan ee maanta laga goranayo muctamaraadka imtixaanaha ah oo ilaahi subxaana wa tacala ummadda uu ku arsuqay waxaa la rabaa meeshii inay ka sii socoto oo meel ay ku istaagto aanay lahayn waxaanu haynaa nabiyulahi yuusuf calayhi salaam marxalo aad yaa uda adag baa soo martay marxaladii ilaahi subxaana wa tacaala uu ku imtixaanay dumarkii kadib waatan uu arrinkaa ku mutaystay xabsi oo idinku aad og tihiin oo taariikh laga dheragsan yaha ay tahay kadib ilahay wuxuu leeyay wadakhala macahu sijna fatayaan qaala axaduhuma inii araanii acsinu khamra wqaala alakharu inii araanii axmilu fowqa ra'sii khubzan taakulu اطayru minh nabi'na bitawiilihi ina naraaka min almuxsiniin laba nin baa xabsiga la soo galay labada nin waxay ahayn laba nin oo riyooday ninna wuxuu ku riyooday iyada oo markaa eh, casiir la maarmaaray uu madaxa uu markaa la marmaaray uu madaxuu ku sido midna wuxuu ku riyooday iyadoo kimis madaxa uu ku sido oo kadibna markaa ta'kulu الطayru minhu shimbiru ay ka cunayso dabcan nebiyulaahi yuusuf oo ilaahi subxaana wa tacaala mucjizaadkiisa uu ka dhigay inuu riyada uu fasiro markii dream interpretationka intuusan gaarin ka hor wuxuuda markuu dhegaystay uu hadalkooda u dhegaystay intuusan u fasirin ka hor buu markiiba wuxuu bilaabay yaa saaxibayi الsijin aarbaabun mutafariquuna khayr am illahu lwaxid اlqahaar masalatu tawxiid buu galay war ma rabbiyo kala duwan kala tagtagsan kana aad leedihiin waa rabbiga samada kana waa kii dhulka kana waa kii maaragtay qoraxda kana waa kii dayaxa kuwan tirada badan oo idinku magacyada aad u samaysateen in hiya ilaa asmaa samaytumuuha antum wa aaba'ukum magacyo idinku aad magac dhowdeen weeye idinka iyo dadkaad ka soo jeedeen ma kuwaabaad rabbi ka dhigataan buuyidhi dacwadii buu sheegay waxaan u malaynayaa xaaladda uu ku jiro nebiyulaahi yuusuf calayhi salaam waa xabsi xabsigana waa meel mugdiya waa meel dadku ay ku kala gartaan yaa saaxiib ku ah yaa kaa fog waa meel aad ku kala shaandhayn karta xigtada iyo xigaalka waa meel qofka inta uu ka fakaraya ay tahay un keliya inuu tiriyo daqaa'iqda noloshiisa ka harsan qofka xabsiga la dhiga najaakum allah min si la dhiga wuxuu tiriyaa daqaa'iqduu tiriyaa meeqa maalmood baa kuu harsan meeqa daqiiqaa ku harsan goorma lagu soo saari doonaa Eh, lagaa soo saari doonaa meesha waxa ugu badanna waxa waa riyooyin uu arko anoo baxay anoo laysii daayay anoo hebel la keeno unbuu arkaa laakiin nabilahi yuusuf hami buu meesha la galay hamigiisa waa maxamed dacawi labada nin ee meesha ku yimid ee kuu soo cilmi doontay cilmi bay kaa soo raadsadeen cilmiga waa maxay tafsiir ru'ya isagana markii wuxuu ka faa'idaystay janiska wuxuu gaarsiiyey kelimat tawxiid waxaan u marka booskii nebiyulaahi yuusuf haddii ilaahay subxaana wa tacala u qadaro da'yarta collejka inoo dhigata iyo kuwa university-ga taga iyo kuwa jaamacaadka taga dadkeenan meelaha kala duwanka kala shaqeeya jaanis shaqaa laguu soo adaa shaqo raadsaday soo maa jaaniskaaga wuxuu noqonayaa waqtiga breyga la galo kitaab yar markaad dhiibtid cajalad yar markaad dhiibtid in yaroo aad tiraad cinwaan yaroo youtube-ka markaad siisid in yaroo weba markaad siisid qofka biidni illahi subxana watacala waxaa laga yaabaa isbuuci hal mar arrintaa haddii arrinkaa hadduu kaa dhaco inaad gudatay howl aad iyo aad u weyn isla markaana aad sharciyaysay joogitaanka meeshan aad jooganta laakiin waa la nool yahay waan noolaanaya anna wax ma sheegaya laakiin anaa la ii sheegaya waxaadna og tahay haddii adiga aadan bilaabin adaa lagugu bilaabaya haddii aad tahay salbi nin iijaabiya oo baxsanaya ayaa jira waadna og tihiin malaayiinta la geliyo sana walbaba alirsaaliyaat atabshiiriya evangelization programs marka ay dadka la masiixiyeynayo waxaan hayay الطائفة الكاثوليكية وأثرها على العالم الإسلامي inta milyan ee ku baxda diinta katholiga in la faafiyo oo xitaa waddankeenna wax la qiyaasi kara maaha inta dhakhaatiira ee la diro iyagoo magac dhakhtar huwan laakiin wada irsaaliya tabshiiriya inay dadka meel kale kala baxaan wax la qiyaasi kara maaha inta buuraha africa iyo meelaha kala duwan ku noolaada hoy ka dhigta ee iyagu u socda inay gaalaysiyaan dadka muslimiinta xag xad la xisaabi kara maha wax la xisaabi kara maaha intaasoo dhan marka waxaa loo baahan yahay waa tanfiisiiska lagu soo dhigtay quwo marka ay jirto waa in la helo mid iyadoo marka mudaad ku ah waa in la helo wax marka mudaad ku ah haddii kale arrintu marka way firxanaysaa waxaan u baahanaa marka quwada iyada maxaa ka hor iman kara dacwa ka hor iman karta markaad adna aad dareentid mas-uuliyaddii dacwiga ahayd oo tiraad ma kuwabaa la gaalaysiin ana kuwanan islaami adigu islaamkaagu maaha aarsi maaha waxaad rabtaa ninka kan janno inaad geysid waxaad rabtaa ninka kan aadannimada kuula walaaloobay inuu janno kula galo waxaad rabtaa inaad badbaadisid waxaad rabtaa raxmaddan islaamka oo adigu aad dhadhamisay inaad dareensiisid waxaad rabtaa dadka kan iyow ka dharla iimaanka oo nin afarlaatanka saac leh meelaan ka bilaaba ma lah oo orday islaan ordaysaa noo soo gashay markayska maalin oo leh waa la daba taagan yahy oo markaa iyadu norwiijiyada gaalada oo naxsan oo aad iy aad u welwalsan oo leh waa daba taagan yahay waxaana isoo martay waqti habeenno intaa la eg aanaan seexan bay leedahay dad baa noloshayda haya dabcan markii islaamka loo sharxay oo la yidhi war waxaa jira islaam waxaa jira wax marka la aqriya la seexdo dabcan gabadhii aad bay ugu qanacday ilahi subxana wa tacala hanuun buu uga dhigay meeshaasay ku islaamtay waxaan u baahanaa dadka kanu waxay u baahan yihin waxaad adigu xambaarsan tahay in innagoo dhan aan xalay intaanu soo seexana soo toosnay waddada markaa maraysa adoo dhoola caddaynaya aad maraysid iyadoo walwal aanu ku haysan alaa bidikrillahi tatma'inu alquluub ina nicmadan aad haysatid ninkan jaarkaaga ee dariska kula ah ee dhabarka kuga haya ee labada guri aad garabka isku haysaan inuu arrinkan uu ka dhar dharla'aado waxba aanu ka hayn ilahi subxana wa tacala ku weydiin doonaa walidalika asamarqandi wuxuu yidhi waxaad dhici doonta waqti yowma alqiyaama marka la gaaro ninka jaarkaaga ukuleetiga kalarka ku qabsan doon u dhihi doona yaa rab ninka kan khayr buu hayey nicmuu hayey gallad baad siisay islaam baad siisay raxmad baad bartay rabbow ilinkay albaabkuu iga xirtay iima furin rabbow isagaa sabab u ah maanta inaan meeshan aan ku jiro waa mas-uuliyad ilahay subxana wa tacala na weydiin doono waa wax ilaahay subxaana wa tacala na weydiin doona yowma alqiyaama waana arin markaa aad runtii in fara badan aad fahamsantihiin nebiyulahi yacquub calayhi salaam weli anoo daba taagan masalada ah in dacwadu aanay lahayn marxalad gaara yacquub alayhi salaam waa nebi nebi waad garan kartaan in dacwadiisu aana ahayn intuu subaxi soo tooso markuu quraacda cunaya keliya qaala tacaala inuu dhaho keliya maaha intuusan dadka diinka u sheeginbu wuxuu ka bilaabay reerkiisu ka bilaabaya soo nebigamaha waandir cashiirataka alaqrabiin intaabuu diin soo waday intaabuu khayrka u sheegaya wamaca dalika aakhir laxadaat xayaati markii nafsadu ay ka bixi rabtay wuxuu yidhi maa tacbuduuna min badi aniga markaan dhinto waan socdaaye waatan allah subxaana wa tacaala uu leeyahay markii yacquuba almowt markii geeridu ay ku timid xaraaruga uu noqday oo xaalad xun uu marayay buu la hadla wiilashiis intuu soo shiriyay wuxuu yidhi aan hobsada ah war maxaad caabudi doontaan markaasay la hadleena nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa isxaaq waxay u sheegeen towxiidkii uu baray waxay yidhahdeen allaha adiga ilaaha ku ah aabbayowgaa aad ka soo farcantay ilaah u ah allaha ibraahim ilaaha u ah allaha isxaaq ilaah u ah ilaah baanu caabudayna kelimaddii ugu dambaysu hubayna bimacnaa waxaad dareemaysaa waa laxadaadka ugu dambeeya noloshiisa meesha ugu dambayso waa daqiiqadda ugu dambaysa idan goormuu soo bilaabay min yowma nubbi maalinka la yidhi nebi baa tahay goormuu dacwada dhammeeyey markuu dhimanaya ilaa waqtiga idan waa contract aan fasax laga qaadan karin oo aadan dhihi karin maya waxaa la gaara wakhtigii waanu soo daalnay dacwada intaasaan soo wadnay waqtigaan nasan baa la gaaray yar yarkaan ku wareejinaynaa bule isaga bisis buu gelaya wakhtiga dacwadu iyadu meel gaara ma leh nebiyullahi maxamed salawat ullahi wasalaamu calayh aaaiin sana saddexiyo labaatan sano almaraxla almakiya oo saddexiyo tobankeeda ah iyo marxalada madaniga ah wuxuu dacwo soo wado waa tii nebiga sal alla alay wasalam la soo gaaray shan maalmood uu xaraarag u galay sakaraatulmowtkii baa ku yimid shantaa maalmood markii uu guriga ka soo bixi waaye oo meel uu fadhiyo baa ilaahay subxaana wa tacaala maalin isniina ayuu nebiga hinqaday soo dhaqaaqay kadibna wuxuu hubinayaa nebiga sala allahu calayh wasalam ummaddan waxa uu ku tarbiyeeyey in ay ka dhaxleen iyo inay weli sidii u sii wadaan in kaleu hubinaya kadib wuxuu usoo galay abubakar oo dadka imaam u ah nebiga sal alla alay wasalam oo saanta markuu qaadaya aad i aad ugu adag tahay inuu horay u socdana ay adag tahay oo isagoo luuday oo si u liicsan buu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu soo galay wuxuu hubiyey dadkanu meesha ay kusuga marxaladda ay ku sugan yihiin kadib markuu arkay in xaaladdu ay sida ay tahay baa nebiga sal ly sl wejigiisa waxaa ka muuqda farxad aan la qiyaasi karin waxay leeyihin saxaabata rasuuli illahi sala allah aleh wasalam nama soo marin fii xayaatina intaan nebiga aanu arkaynay maalin uu ka weji ifitaan badaha nama soo marin maalin uu ka waji nuur badaha nama soo marin bay yidhahden waa maalinka keliya wejigiisa nuurka ka baxaya aan aad ula yaabno muxuu nabiga sal sl aad aad ugu farxay lee ishtahalla lwajhu muxuu wejigiisa u ifay maalinkaa wax kala maaha maxaa yeele ummaddan waxa uu ku soo tarbiyeeyey oo ah diinkan ummaddan waxa u soo sheegi jira oo ah salaadii ummaddan waxa u soo sheegi jira ahayd inay towxiidkan waaqic u turjumaan buu arkay iyagoo weli haysto marka ku dhegan idan aad buu u farxay idan waxaan rabnaa in aan muujinno nebiga sal alla lay slam xataa fii laxadaati xayaatihi alakhiira oo caaisha ay leedahay dhabteedu saa ugu jiifay iyadoo uu leeyahay ina lilmowti sakaraat alla sakaraatku xanuun badana oo xanuun badana uu hayo nebiga sal alla aleh wasalam xumaddu markay karkarido meel xun ay marayso waatan in yar biyaba intuu saa usoo qaado wajiga saa ugu sayray ugu fardhinayo iyadoo xaaladda ay marayso wuxuu hubinayaa inay ummaddu taa ay ku taagaantay idan waxaa loo baahanya daqiiqad walbaba kuwa aad dhashay ama ha joogeen ama ha kaa fogaadeena in telefoonka calaqal kaga ogow in afarlaatanka sac la ninka kan meesha uu taagan yahay waana wuxuu uu sameeyey nebiyulaahi yacquub calayhi salaam oo aan leenahay waa marxalo meesheeda marka aan ku ekayn hunaa nebiga sal alla lay waslam xitaa wuu dardaarmaya laxadaati xayaati wuxuu leeyahay alsalaa wamaa malakat aymanukum kelimaadkii ugu dambeeyey ee nebiga sal l sl laga soo xigtay alsalaa wamaa malakat aymanukum wardadoo salaadan idinku ogahay iyo wixii midigihiinu ay hanteen iyo kuwan markaa idinku addoommada aad ka dhigateen oo khadam aad ka dhigateen war idin dardaarmaya salaadana ilahay bay idinku xihaysaa tanna waa xiriirkii idinka iyo aadanaha idinka dhexiyay war ilaaliya dardaaranku nabiga sal sl ka tegaya waa aakhir laxadaati xayaati idan dacwadu iyadu ma ahan keliya mid markay ugubaysan tahay keliya lala hinqado marka ay iyadu gabow ay noqotana meesheeda ay fadhiisataan maahan eh waa mid iyadu socota marxaladeeda meel kale iyaanu ka ekayn huna jacfar ibn abi aalib waa tii xaggaa eelay la aaday alxabasha kadib waa tii munaadaradii iyo doodii cilmiyeedkaa lala galay ninkii annajaashi iyo dadkii la socda qisiisiinta ahaa waa tii jacfar ibn abi aalib spokesman uu noqda afhayeen uu noqday nin wuxuu ahaa hadalka heli og meeshaa buu joogay waa tii ilaahay subxana wa tacala sabab ugaga dhigay sida quruxda badan ee islaamka uu qadimay kelimaad koobanna uu ku soo ururiyey iyo quruxda badnaydoo culimmadu muxaadarada idinkugu sheegeen oo aan dib ugu laabanayn muddo kow iyo toban sana meesha joogay markuu ka soo laabtay wuxuu soo laabtay sanadkii toddobaad ee khaybar ee maka la furanayay khaybar waa waqtiga ay leeyihiin mu'arikhiinta markay ka hadlayaan waa markii saxaabatu rasuulilahi sal lla ly slm ay ugu horraysay inay dhadhamiyaan cunto ay jecel yihiin waa waqtigii ugu horraysay ay bimacnaa inay dhargaan oo nin intuu weel soo dul fadhiisto saxan soo dul fadhiisto waxaa dul saaran uu ka dhargo nin saxaabiya ah, waqtigaasaa ugu horrayay sanadkii toddobaad ee khaybar sanadka todobaad khaybar markii la gaaray ayaa jacfar soo galay nebiga sal ly slm kelimad mashhuur uu yidhi war waxaan kala garan la'ahay buu yidhi aan ku faraxsanay biquduumi jacfar ma jacfar oo yimidoo xagga xabasha ka yimi aan ku faraxsanay mise khaybaroo la furtay midday ahaataba inuu faraxsan yahu muujiyey wacalaa kullin jacfar markuu saa saanta usoo dhigay waxay ahayd sida la yaqaan ninka markuu meel uu tago shaqo loo diro ama safiir uu yahay ama howshiisa uu soo guto waxayd in la yidhaahdo abaalmarin baa lagu siiyey fariiso kow iyo toban sanad usoo shaqaynaysa ummadda waqhtiga nasan lahayd baa la gaaray isna waxay idinu yidhahdo kow iyo aan khandaqaa ku jiray bal ijaazayer ha lay hal sana waxaan u baahanay inaan reerka la fariisto intaa maa isla markiiba nebiga sal alla alay wuxuu yidhi xaggaa iyo mu'taa jihaad laga gelayaa buu jacfar waa la diro loo dhiibay abaanduula adaa u ah islaamka gacanta loo geliyey xaggaa ka dagaalan baa le ruum raggaabaa lala dagaalamaya dhaqaaq arag waa marxalo yacni waxay ahayd inuu nasto koo iyo toban sano ayuu wuxuu ku noolaa wasat yacni acdaad haa'ila min almasiixiyiin wuxuu ahaa nin spokesmana waxa laga saxaabata rasul lah sal lla alay wasalam inay garab taagnaayeen un keliya lakiin isaga waxaa laga yaaba waqtigiisa inuu ku lumiyey siduu afkaar isugu duwi lahaa ilaan munaadaraa jirta dood ciilmeed baa jirta nin baa lala hadlayaa dad masiixiyadu ay rug iyo macnaa ay ay ku soo degtay oo asaas u tahay baa lala hadlaya lala doodayaa waxay nin afarlaatanka saac ku fakaray siduu afkaarta isugu aadin lahaa haddana markuu yimid waxaa la yidhi taamaankaad ka soo daashay laakiin jirkaad ka daalaysa haddana dhaqaaqo qaada bandiradada qaado waatuu jihaadka u galay oo ilahi subxana wa tacala haddana uu qadaray isagoo calanka midigta uu ku sida waa tii gacantiisa midig la gooyey haddana bidix uu qabtay waa tii haddana marka la boqon gooye faraska uu saarna awalu caqrin fi lislaami mu'arikhiintu leeyihiin inta ayagta haddana bandiirada islaamka dhulku kumayaan dhicino waa tii laba kale marka ay kaga dambaysay bimacna laysaga dambeeyey huna marka waxaan rabnaa inaan tilmaanno jacfar ibn abi taalib mudda daa sana kow iyo toban sano ayuu khandaqaa ku jiray xaggay xabashu joogo dacwo intaas soo waday diin buu u maqnaa haddana markuu ima nasan idan dacwadu waa wadiifat اlcumar nin maalmo gaara intuu shaqeeye fariisanaya maaha isbuuc baan qaadanaya saddex maalmood baan qaadanaya maaha waa wadiifat اlcumar oo ilahi subxaana wa tacala ina saaray waana arin ilahayna weydiin doona biidn illaahi subxaana wa taala waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo nuqdada kale iyadoo saddexaad war hawshan dacwiga ah ee aanu ka hadlayno gruub gaala uma taal niman iyagoo gar leh ee tobab soo gaabsaday siay dadku u tilmaamaan maaha lijaan cilmiye ah ee duur fataawa maaha ducaad la tafriiqiyey ee la yidhi mishaar baad ku qaadanaysaa maaha maaha nin la leeyahay adugu faqiih baa tahay ama caalim baa tahay maaha nin mikrofon loo rakibo muxaadare la yidhi maaha mas-uuliyaddiis mas-uuliyaddanoo mas-uuliyadden o dhan yaa soo gelaya marka ilaan dadku isku mid maaha wa fiina alsaalixuuna waaltaalixuun waxaa isugu jirnaa dad oo wanaagsan oo ilaahay subxaana wa tacaala wanaajiyey ilaahay naga dhige iyo dad khalad uu ka dhacay muslim caasiyan isugu jirnaa kan muslimka wanaagsan isagu meeshiisa ha ii jooge kan aalixa dacwadu way saaranta walidalika alimaam alqurtub hadaladiisa waxaa ka mida ah, war dadka ahlu khamriga buu yidhi khamrada cabay markay meel wada fadhiyaan oo mucarabadaynayaan oo nin walba ninka kale markaa uu khamrada ay saa isugu dhiibayaan dacwada ka dhici maysee inta uu maankiisa uu jooga waxaa saaray inuu khayrkii sheego uu yihahdo ruuxan waan khaldannahay waxaan aanu samaynayn waan khaldannahay aanu ka joogin inuu yirahdo way bannaanta yani waa loo baahay waa waajib saaran bimacnaa wuxuu leey xitaa xaala talabusihi bi hadihi aljariima dembigan isagoo ku jira hada damb baysan dacwadaanay ka dhicin taasuna macnaheeda maaha khamrada waad cabi kartaaye dacwada ka muhiimsan macnaheeda ma laakiin waxaan rabaa inaan tilmaano bimacnaa xitaa xaaladda aduu ku jira inaysan ka dhicin waa aswa xaala qofka soo martay inuu qofka u fahamsan yahin waxaan inay khaldan yihiin dacwadu markaa ma dhacayso idan waxaan leenaha qofka isagu daalixa amaba noocan maa macsiyadu ay ka dhacday waa inuusan dhihin mar haddiiba aniga ay saa iga dhacday khaladaad iga dhaceen oo dembi uga dhacay khalaas dacwada marka ima saarna maxaa yele dacwada waxa logu tala qof biyuur ah oo nadiif ah oo kelina dembi aanu ka dhihin taa waxaan rabnaa inaan tilmaanno amilo oo meesha markaa ku beegan waad garan kartaan islaamka maxaan u qaban karnaa marka la leeyahay islaamka waxaad u qaban kartaa wax kastaba majaalaad fara badan baa furan oo insha allahu aan kelmadda kusoo khatimi doonno waxaan u baahannahay ninkii abumixjan abumixjan nin wuxuu ahaa khamrada aad iyo aad u caba dagaalkii alqaadisiya ee uu hogaaminayay nebiga sala allah aleh wasalam abtigii sacad waa tanuu raacay iyadoo jihaadka lagu jiro oo meedaanka la taagan yahay buu bahashii ka ahaan waayay haddana khamradiibu ku dhuftay kadib baa sacad wuxuu ku soo rogay qaraara in la xerxero oo meeshaa la dhigo ninka kan wuxuu laa yaslux wax faa'iida uu leeyahay ma laha haddiiba iyadoo macrakada la joogo goobtii dagaalka meeshii loo babcdhigi lahaa ciidankan kuurka aanu isku hayno meeshii aan u baahnaan lahayn in wax alla waxaan haysan all elements inay dagaal galaan haduuba taa la soo taagan yahay meeshiisaan laga faiisto waa la fariisiiyey abuu muxjin nin wuxuu ahaa runtii macsi ay ka dhacday laakiin nin wuxuu ahaa islaamka uu ka buux waxay yidhahdaan dadka dacwada ubax waxay yidhahdaan qofka muuminka ah wuxuu la mid yahay sonkorta shaaha lagu shubo haddaadan ku qasin sonkorta hoos bay fadhidaa laakiin markaad qasi kor bay soo aadaysaa ninka kan iimaan baa ka buuxa laakiin noocan ma khalad yar baa ka dhacay khalad aan sahlanayn baa ula jeedaa oo ah khamruu cabay markii meesha la fariisiyu arkay macrakadu inay bilaabatay oo sayfaha laysla dhacayo wax alle wixii fardaana saa loo gulfinayo uu arkay xagga xagga in laysaga yimid oo meel khatara ay marayso baa nidihii iimaaniga ahaa ee rabbigay u iidaaciyey qalbigiisa uu geliyay baa markiiba soo kacay wuxuu jeclaada marka inuu meesha galo laakiin meesha kama bixi karo wu xeran yahay haweenaydii sacadbaa meesha joogta salmo wuxuu yidhi salmoy meesha iga fur buu yidhi iyaduna waxay samaysay ila muslimiintu waxay u baahan hiil bay u baahan waa laga furay faras uu lahaa sacad ee balqaa lagu magacaabana wuu qaatay sacad marka wuu xanuunsanaa meel gaara ayuu taagnaa oo meel rug yar baa loo dhisay uu ku nasto shaadaas saarana wuxuu kala socday macrakadu say u socoto iyo siday wax u dhacayaan markiibu wuxuu qaatay faraskii markaasuu la gulfiyey sacad oo meesha saaran baa wuxuu yidhi war faraskaa waa albalqaa saa bimacnaa u gulfinaya ee oradkaa waa kii balqaa darbadan aan arkayo garaacan ciidanka saa loo garaacayo ninkan xooga badan waa tii abimixjin abimixjinna meel baan ku ogaayay see la ysku qabasiinayaa kadib macrakada markay dhammaato dad fara badan uu dhulka uu dhigay meesha uu kaga soo tegey oo u dhigay ayuu dib u soo laabtay ayaa waxa laidhi ninka kan wuxuu abumuxjino meel buu ku xirna waa la sii daayay ugu dhaqaaqa waa kan hawshan soo gutay waxa uu qaatay faraskaagii uu qaatay kaasuu ka dhigay dagaalkii markaa ku galay markaasuu wuxuu yidhi waxaan kuu ballanqaadayaa in maanta laga bilaabo bimacnaa inaanan ku garaaci doonin bimacnaa ilan jaldi buu mutaystay in la jeedlo mutaystay maadaama khamre uu cabay abuu mixjanna ilaahay subxana wa tacala hanuun buu dhigay wuxu yidhi anna waxaan ballan qaadaya laga bilaabo maanta inaanan khamre aanan cabin ilaa uu ka dhintan muusan cabin waxaan leeyahay marka qofka khaladka gale ee mu'minkaa dacwadan iyadaa sabab waxay u noqonaysaa inuu ka baxo khaladka uu ku jiro qof baa wuxuu ku leeyahay anigu marqaanka iyo jaadka ma joojin kari ilahayna soo habeeyey dacwadan gal adaa dayn doone ah qof baa khamrada laga dhigi laayaha dacwadan gal adaa dayn doone ah qof baa laga dhigi laayaha dumarka inuu dhex boodo war dacwadan gal adaa dayn doone ah yacni qofka markuu dacwada uu galo biidni illahi subxana wa dacwada iyadaa ku hufaysa iyadaa tahdiib samaynaysa iyada wax kasta marka qofka ka joojinaysa maxaa yeele markaad maanta sheegtid oo berri sheegtid waxaan waa reflex bay leeyihin aday kugu soo noqonayaan inta aan dacwo u taagannahay waxay u badan tahay dunuubteena inay yaraato inta aan dacwo u taagannahay waxay u badan tahay khalaadkeena inuu yaraado laakiin maalinka aw qofku uu maal habac uu la fadhiiso habac sistam markuu la fadhiiso maal iska fadhiiso uu yidhahdo hawshan hawl aniga ii taal maaha khali fulaan wa fulaan yatawallaaha hebel iyo hebel ha qaateen markuu yidhahdo maalinkaasay bilaabanaysaa bahashu khatarteeda leeda idan meeshaas qofka islaamka waxbuu u qaban karaa waa inaan lagu duufsan xaalad xun marka qofka markuu macsi uu ku dhaco ama khalad markuu ku dhaco waxaanu ognahay qof kasta ee isagu aan islaamka shaqo ku lahayn waa kusoo soo hunguriyeynaya walidaalika waxaan haynaa kacab bin malik markuu ka haray ghaswadii tabuuk iyadu sagaalka boqol iyo googo kilomitir ahayd sanadkii sagaalaad dhacday oo marxalo aad iyo aad u adag ay tahay ilaahay subxaana wa tacaala alcusra uu ku magacaabay culays badan baa jiray xagga dhaqaalaha oo aan isbixin karin logistically eh, xagga dadka oo runtii aad loo yaraa waxay leeyihin xitaa waxaa gaadiid inoo ahaa waxaa laga yaabaa hal rati inay saddex iyo afar markaa u kaltamay nin walba mar uu marka uu ka dhiganayo gaadiid waxaa laga yaabaa timir keliya in saddex ilaa shan nin ay muudmuudsanayeen waxaa laga yaabaa koob biyaa in yacni waxay ahayd marxalo aad iyo aad u daran kadib wuxuu yidhi waxaa ila fogaaday adduunyadan iyo waqti waxaa la gaaraa samara oo beeruhu ay baxeen hoosasku ay aan caadi ahayn dibadda marka loo baxana kulaylku uu daran yahay kadib berri saa dambe berri saa masalata taswiif meeshaan khatarteeda leedahay berri baan samayn doonaa berri baan samayn doonaa qofki intuu leeyahay waa meesha ugu khatarsantaha wuxuu yidhi waxaa meesha ii dhiga wax kale maaha berri baad bixi doontaa waad haleeli doontaa adaa ka dabadegi doona kadib waxaan is arkay buu yidhi ciidankii soo laabtay soo rogaal celiyo kadib nebiga sala allahu alay wasalam isagii laba la socdo waatuu nebiga sal sl u carooday kadib waa tan lagu soo rogay muddo konton sana konton maalmooda inaan lala hadlin konton maalmood وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا في سورة التوبة سدح ذنين وتلمامي kacab intuu marxalada uu ku jiray oo la yidhi xitaa haweenaydiisa uma soo dhowaan karto oo la yidhi bishin uma dhaqaajin kartaano salaan xitaa lagama radin karo oo la yidhi looma aadi karo lama hadli karo oo la gooyey oo la go'doomiyey oo xaaladda uu ku jiro oo meesha uu taagan yahay baa waxaa u soo dhacday melig khasaan boqorkii khasaan baa wuxuu u soo diray dhambaal baa loo soo diray la kacabow hadda boqorkan uga waa boqor aad iyo aad u gacan furaa walidalika waxa la sheegaa shucarada islaamka xisaan bin haabit iyo raggaasoo kale way u gaba tegi jireen markuy meesha ka soo gabyaanna lacag waalan iyo dahab waalan buu siin jira lacag aan la qiyaasi karin marka ninkan wuxuu ahaa nin qofka uu yidhahdo waan ku soo dhoweeyena qasri weyn uu dejiyo loo soo dhoweeyo e, bimacnaa wuxuu yidhi bal waa hadalka si kale markaan u dhigay kacaboo kaale meeshan iska soo dhiib buu yidhi kacab markii dhambaalka u yimid uu aqriyey markii wuxuu yidhi alla ile hadday fidna isoo raasatay buu yidhi intii hore waxba maan ahayn ma haddaa nin gaala aniga isoo hunguriyeeyey ma haddaa nin aanan isku diin ahayn aniga isoo honguriyeeyey ma haddaa la rabaa nebiga sala allahu caleyh wasalam iyo kudabafeyshankiisa in laga duufsado ma haddaa la rabaa waddo kale in la ii weeciyo markiiba shalaybu kadib muxuu sameeyey warqaddii dabcan ma dhihin bal aan ka soo fakaro iyo maalma isi iyo bal arrinka maxamed iyo dadkan la socda meesha uu ku dambayn doonaan rabaa inaan ogaada isuga ma dhihin yacni xitaa ma qaadan waqti muhla u leeyay bal time isiya maaha xitaa ma dhihin warqadan maalin dambe ku anfici doontana khasaanow markaad wareertooda maxamed isku dhacdaan waa intaasoo shalay ninkii warqadda aad u soo diri jirtaan arshiifka gasho iyo meel gasho iyo faylkeeda xifdisa ma dhihin markiiba intuu qaatay warqadda wuxuu ku dhex riday meeshii foornada saasuu ku gubay isna wuxuu yidhi xagga idhaa fidna ii timid kadib ilahi subxana wa tacala farad buu kale idan muxuu sameeyey khidmada uu qabta waxaa ahayd in islaamka aan laga duufsan in wax alla wixii baaqa ee kaga yimid dadaan dadkaana muslimiintahin inaan la duufsa ila waxaan leenahay qofka khalad wuu ku dhici karaa laakiin waa lagu dhihin xaggeenaan soo mar waa in markii shaqo waalan laguu sheega in islaamkaada aadan daycin waa markii markii lagu yidhahda shaqaan ku siinayna ha tukanin waa inaan salaaddii aadan daycin war ha tukanin oo jimca ha tukanin waa inaadan yeelin qofka muminka waxaa looga baahan yahay maxaa yeelay joogitaanka ummaddan adiga aad dhex joogtid baaba dawa biidn illahi subxana wa tacaala waxaan u baahannahay marxalada kale ama masalada ugu dambaysaay oo ah dacwadanu adwaar bay leedahay iyadu maaha aha keliya khotab la aqriyo amaba muxaadaraad la jeediyo amaba ma aragtay meel inta lasoo fariisto su'aalo laga jawaabo dacwadu maraaxiil bay leedahay walidaalika qofka hadduu wuxuu qabta u waayo bimujarad la dhaqanka uu dadka ula dhaqmaya baa dacwo ah ninka gaalka ee aad iskuulka wada dhigataan ama jaamicadda wada shaqaysaan ama jaamicadda ka wada shaqaysaanoo meel uun ka wada shaqaysaan markuu arko banjuaalitigaaga shaqada on time inaad tahay on time inaad ka bixiso markuu arko shaqadaada inaad daacad u tahay aadan khiyaamin markuu arko in aad sebration iyo howlo kale aadan ku jirin markuu arko shilinka inaadan dhacaynin markuu arko kalaaska markaad dhigatid in darajaadkaaga ay ay yihiin number one aad tahay wixii la baranayo markuu arko faaga iyo maadada aad baranaysa inaad number one aad tahay markuu arko wuxuu dareemayaa qof waxa uu haysto wax qiimo badan ay yihiin lain qiimat lmari maa yuxsinuhu waxay kugu qiimaynaan dadku waa intaa wey islaamka marka wuu soo hunguriyeynaya waa meeshii nin hadda ka hor mufakiri uu yidhi maqaamu waaxidin ama maqaamu waaxidin fii ama wuxuu yidhi maqaamu waaxidin fii alfin khayrun min maqaali alfin fii waaxidin hadalka wuxuu la jeedaa wuxuu leeyahay hal qof falkiisa iyo la dhaqanka dadka ula dhaqmo wuu ka saameyn og yahay kun kelmadood kun muxaadarado kun cajalada ummadda la tuso oo lagu dul aqriyo waxaa ka saameyn badan kelmad keliya waxaa ka saamayn badan ficilka keliya ka fadmo waa meeshay dhaheen actions louder than the words yacni waxay u dhawaaqaan kelmaddu intaysan gaarin bay gaaraysaa bimacnaha qofka kan waxaa laga yaaba afar labaatan kas wax kas islaamku waa qurux badan yahay islaamku waa raxmad badan yahay islaamku waa saan muhiima ah. waxaa muhiima ah maxaa samaynaysa adiga qofku wuxuu fiirsana waxaa samaynaysa ilmahaga tarbiyadooda inta aad ku dul aqrinaysa muhiimoma wuxuu odayga samaynayo ma ballantu ka soo baxa ma been buu sheegaa kelmadiisu ma saxba islaanta toosi markaad is idhaahayd kuuma hadalkaaga muhiim umaha falkaaga muhiim u ah dadku marka waxa ay fiiriyaan acmaalukum walidalika nebiy llahi wuxuu yidhi wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma istatactu anigu inta aan ma rabo waxa aan samaynayo falkayga iyo ooraahdeyda inay iskhilaafaan ma rabo inay isweydaarsadaan ma rabo waxaan rabaa inay ismutaabaqayaan idan labada hadday ismutaabaqayaan dacwada ma soconayso waxaan u baahannahay qofka muuminka marka uu dembi yar u arko inuu dembigaa aad iyo aad runtii uga dhiidhiyo wuxuu leeyahay sufyaan athawri in kuntu la ara almunkara laa astatiicu taghiirahu faakaadu abuulu dama wuxuu yidhi waxaa dhici karta inaan munkar arko haddaan keri waayo munkarka inaan zuuliyo waxaanba ku siganayaa buu leeyahay inaan meeshaa dhiig aan kaadsho yani meesha ila gaarayso qofka muuminka markuu munkar arko waa ina ka damqatay xadiid nabiga sal ly slm wuxuu leeyahay qofkii meel aan munkar yani meel baa munkar ka dhacay adna waad ka maqnayd xala lagu yidhi xalay meeshaas waa laga tuntay xalay waxaa ka dhacay waxaan caadi ahayn baa lagu yidhi haddii meesha aadan joogin marka lagaaga sheekeeyo noocan noocan ma ad xiisaynaysaa arooska xalayba waxaad tihi anigu ma joogin laakiin bal cajaladda xoogaa igu tuura ama waxaa lagu yidhi hawshaabaa ka dhacday aad xiisaynaysay waxay la mid tahay adoo joogay oo kale idan munkarka oo laga raadli noqdaayo waa qayb ka mida munkarka adoo sameeyey oo kale idan waxaan leenahay si marka arrinkaa qofka uga hortago waa inuu dareenkiisa inkaadu la abulu daman markuu leeyahay macnahaasa marka tilmaamaysa adwaartu ilaahi subxana wa tacala wuxuu nooga sheekeeyey wuxuu nooga sheekeeyey hudhud buu qur-aanka nooga sheekeeyey watafaqada الطayra faqala ma liya la ara اlhudhud am kana min alghaa'ibiin lawcadibanahu cadaaba shadيida aw laadbaxanahu walayaأtiinii bsulطaan mubiin فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس آياتها صدن في waa shimbir nebiyulaahi sulaymaan wixii ilaahay subxana wa tacala u fudeeyey uu ku jiray oo ilaahay u sakhiray wuu dhaqaaqay nebiyulahi sulaymaana markuu waayo uu tirsaday ciidankiisa wuxuu war hudhudkii intuu ka baxay laba mid bay noqonaysaa ama inaan cadaab mariyo ama inaan gowra haddii kale xujo waa inuu ga garbaxo kadib in yar kadib uu soo ragaal celinaya wuxuu leeyahay xaggaabaan aaday sulaymaano waxaadan war u haydna waan kuu wadaa waxaan arkay buu yidhi boqoraddii iyadoo balqiise ahayd oo iyada la caabudayo dadkeedu ay caabudayaan qoraxda iyo dayaxa la caabudayo anna waxaan soo sharxay masalat atawxiid waa tan uu leeyahay nin fuqahada kamida mida culammada ka mid uu leeyahay waylun liman kana alhudhudu afqaha minhu fi اdacwa qofka hudhudka uu dacwadu ka aqoon og yahay hudhudka markuu dadka saxaya tawxiidku ka bilaabay nin baa nin kale ka soo bilaabaya tawxiidku u saxay waxaan rabaa inaan ti muujiye marka in dacwadu xitaa ilaahay subxaana wa tacala xasharaadkan iyo waxaan u abuuray iyo xayawaanaadkan u abuuray dacwaday u hinqanaya wa dhaqaaqaya jin baa ilaahay subxaana wa tacaala nooga sheekeynaya fi lqur'aan alkariim oo dacwo sheegay inaa samicnaa qawla waxaanu maqalnaa qowl cajiible markay leeyihiin oo ilaahay subxana wa tacala qur'aanka uu tilmaamaya waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'aan markay dhagaysteen oo dadkooda dib ugu laabteen ilahi subxana wa tacala muxuu leeyahay waxay lehdeen ajiibuu daaciy allah waaaaminuu bihi yakfir lakum min dunuubikum war ajiiba nebi baa laydiin soo diray daaci baa laydiin soo diray idan haddii jinkana laga sheekeeyey haddii shimbirihii laga sheekeeyey haddii aadanaha laga sheekeeyey innagoo ilaahay subxana wa tacala mas-uuliyaddan saaray ummatu muxamadna ah qiimna ka ah dacwadan marka in aan u dhaqaaqnaqo way tahay marka laga bilaabo saacaddan waa tashkiilsantihiin mustaciduun inaad baxdaan baaraka allah fiikum